tahay dalxiis iyo suufiyeyn iyo meelmarid iyo socod iyo ziyaare qaadashay leedahay ziyaaraysigaygu waxaa weeye jihaadka weeye ninka socod dooni asiyaaxa iyo meelmarid iyo nusa ha socdo meelay ka socotahay ayib laakiin meel baan wareegaynaa wa jacala min isticaanihi bilmubaaxi اljamiili cala alxaqi min alacmaali الsaalixa wa jacala ilahi wuxuu ka yeelay ama nabigu wuxuu ka yeelay min isticaanihi bilmubaax kaalmaysiga shayga banaan la kaalmaysto ama ruux muslimka u kaalmaysto aljamiili ee wanaagsan ee quruxsan cala xaqa loo kaalmaysto min alacmaali asaalixa waxyaabaha mubaaxa ah ee quruxsan ee xaqa kugu caawinayo waa camal saalixa wey shaygu mubaaxba ha noqdo laakiin maadaama xaqi uu kugu kaalmayn waa wasiila min alwasaa'il walwasaa'il laha xubu lmaqaasid baynu isku ogeyn walihada qaala nebi sal slam fi xadii saxiix fii budci axadikum sadaqa midkiin xubinkiisa taranka iyo galmadu xaaskiis u galmoonayo ajir buu ka helya madaynu soo gaadhnay waayahay qaaluu aya'ti axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu ajr nabi allo midkaana madantiisi iyo damaaciga dumareed ee hayay gudanaya oo xaaskiisi buu u galmoon haddana ajir baa lagu qorhayaa miya qaaluu bala qaala nabi wuxuu uhi cafwan ara'aytum law wadacaha fi xaraamin amaa kana yakuunu calayh wisr iga warramu dhah hadduu uu zinaysto oo shahwadii iyo dareenkaahi uu zino la aado oo macsiyaysto soo dembi looma qoreen haa haddii meel xalaala uu ku bixiyana ajaba lagu qarahaya qiyaasulcagsi baa loo yaqaana usuulka markaad marayso qaaluu bala ya rasuul allah <clears throat> qaala falam taxtasi falima taxtasibuna taxtasibuuna bilxaraami walaa taxtasibuuna bilxalaal nabig wuxuu yuri sal slam maxaad xaaraanta ka tegitaankeeda ajir oga sugaysaan xalaasha ku dhiciddeeda ajir adan oga sugaynin isku mid wey tarku lxaraami ajir baad ka heli wa ahdu lxalaal ajir baa lagaga qorhaya liana ahda alxalaal wuxuu sabab iyo kaalmo wey iyo wasiilo aad ku gaadhayso inaad xaaraanti ka fogaato ninku markuu damaaciis dumar meel xalaala ku guto wuxuu ka indhalaabi oo ka gaabsanaya zinadii iyo macsiyadii iyo meela dhowrdhawridii saa darteed baa la suneeyey maalinka jumcaha ah intaadan masaajidka soo aay islaanta in lasoo barakeeyo leanna waddada intaad soo socoto inaad meelaha firfiriso lama rabo man asala waktasal sufyaan ibnu cuyna wuxuu ku fasiray man asala islaanta ninka u qabeeya qabeys ku waajibiya wakhtasala xaggana soo qabaysta bur ibnu cuyayna oo markaas anta qabays ku waajibiso bimacnaa u galmoodo wey kadibna soo qabaysta liljumcati waljanaaba ninka hadda waxiisu waa diyaar wey nin moogtay hadda soo baxay oo soo qadeeyey dilkaale bris bes halkaasan joog anaga hisaabaad leedahay haddaan ka soo baxay hawshu ku fiirin maaye tii cayn wareeji tii bari wareeji aya u taallaa fiirinba maysid ba leanno taaledaad kusoo daashayba waad neef dhagaysaaba <laughs> faslka midaan gaari karin xuseen waraaq buu taagahayaa warawa axmedu fii musnadi wbnu khusaymata fii saxiixi can ibni cumar can nebi annahu qaal ina allaha yuxib xadiidka hore waa saxiix laakiin lafdigan dambe axmed buu ku jiraa falima taxtasibuuna muslim kuma jiraan filhaya ayib warawa axmedu fii musnadi wbnu khusayma fi saxiixi can ibni cumar can nebiy qaal ina allaha yuxibu rabbi wuxuu jecelyay an tu'taa rukhasuhu in lala yimaado ruksooyinkiisa mubaaxaadka iyo rukaska iyo ilahay wuxuu fasaxay in lagu dhaco lala yimaado jecel yahay kamaa yaqdaru rabbi suu u nacab yahay an tu'taa macsiyatuh ilahay in la caasiyo oo macsidiisa lagu dhacsuu u necab yahay ee u jecel yahay wuxuu fasaxay in la qaato wa saxiixayn can sacd bn waqaasi radi allahu tacaala canhu qaala lahu nabig wuxuu uhi inaka lan tunfiqa markuu dhimanhay markuu xanuunsaday xanuun ka kacay buu ahaaye buu xoolo uu lahaaba daco kulli inuu sadaqeeyo nabig wuxuu ku uhi innaka lan tunfiqa nafaqatan nafaqa ma bixisid sacaadow tabtaqii biha wajalla shardi weeye ikhlaas iyo alla dartiiba ma bixisid ilaa sdadta waxaad kororsan biha bisadaqa wanafaqa darajatan dhalacsiin iyo wa rifcatan kor noqosho xata luqma afgeliskaba allah ka dhigiya cadka iyo goosinka tadacuhaa fii fiyi imra'atika cadka hilibka ama mxuu ahay qaadida bariiska islaantaada siinayso ajba lagaaga qorhaya ha degdegin baale xoolana ha ku ciyaarin waxna sadaqayso waxna la hadh wnusuusu fii hada kaiiratun nusuusta macnaha ku timid aad bay u fara badan tahay falmuminu ruuxa muminka ah idaa kaana lahu niyatun haduu niyo u ahaato uhiiba calaa caamati afcaalihi ufes haddaad niyo ood leedahay hurdada raashinka wax kastood samayso waxa lagaga qorahaya mxuu ahay khayr wa kaanat ilmubaaxaatu min saalixi acmaalihi wax kastoo mubaaxood samayso dhar baad xidhatay aj lagaga qori maxaa yeelay cawra inaad ku asturta xidhanaysa niyaa loo baahan yahay caado iska ilaali iska waa la cabaa isku shub waa la xidhaa waa la xaragoodaa caaday kaa noqota khalad wey wax kastood samayn inaad cawra ku asurato inaad dadka kaga gaabsato in ilaahay kugu dhowro inaad mxuu ahay cibaadada ugu xoogaysato waxaas niya laga rabaa raashin baad cunaysaa aad caafimaadkaad ku ilaalisa naftaad alla ku caabudu lahayd iisan dhib soo gaarin caawa aad nis dambe kacad markaad fiid seexato nis dambe aad tukatid yani waa in niya meesha la helo saas darteed marka alcaadaatu tanqalibu cibaadaat bay u bedelaysaa u reegaysaa biniyaati eh, saalixa binnawaaya waniya saalixa lisalaaxi qalbihi wa niyatihi wlmunaafiqu ruuxa munaafiqa lifasaadi qalbihi wa niyati maadaama qalbigiisu iyo niyadiisu ay faasidan yihiin yucaaqabu waxaa lagu ciqaabi calaa maa yudhiru wuxuu muujiyo ayib oo min suwar alcibaadaati riyaa'an munaafiqu camal buu muujiya wuu jahaadaa matalan sadaqu bixiyaa wuu somo wuu xajiyaa waa lagu cadaabi salaaddii baa lagu cadaabi maxaa yeelay qalbiga aafaysan oo nifaaq ku jira ruuxa mu'minka ana cibaadaadkii iyo mxuu ahay waxyaabuu sameey mubaaxaadka hadduu niya la yimaado niyada ayaa subinaysa mxuu ahay wixii banaanka ah fa ina fi saxiixayn can nabiy anahu qaal alaa ina fi ljasadi mudqatan jidhka waxaa ku jirta cad hilibaa ku jira idaa saluxat aw salaxat saluxa laha saa'ir cadka hadduu hagaago jidhkao dhan baa hagaagi waa wadnaha waxa loo yaqaan waxaad wadnaha tiraadaan weeye qalbiga wa idaa fasada laha saa'iru jasadi alaa wahiya alqalb wadnaha wey ruuxa qalbiguusu hadduu iimaan galo iyo ikhlaas iyo daacadnimo iyo niyo wanaagsan jirkao dhan baa hagaagi ayib nabig xu sal ly slam dad wadnuhu ama jirka binaadamku waa kalwicaa idaa taaba asfaluhu taaba aclaah wa idaa fasada asfaluhu fasada aclaahu waa saas weelku hadduu hoosta loo dhigo wax qadhaadh iyo qashin loo dhigo iyo wasaq loo dhigo biyahan korena waa hallaabahayaan caanaha korena waa hallaabahayaan laakiin daahirka hore dad lagu qaldamo marka saa la wadalkii baa soo bixi oo wasakhdii baa soo bixi oo qashinkii baa soo bixi oo khararkii baa soo bixi haddii laakiin sunkor iyo alaab macaan salka loo dhigo inba inta ka dambaysa kasii macaan shaygu hoos hadduu ka hagaago kor buu ka hagaaga somalia waxay tiradaa weel salku ka unkamaa ruuxa bini aadamka muslimka qalbiga ayaa xukuma motoorka hadduu kuu hagaago maaha inuu caafimaad qabo oo laga jeegareey dhiigga oo cholestarolka laga jeegareeyo oo mxuu ahay bacteria laga fiiriyo dhiig qaabka ma wax laga hadlaayo waxaa weeye iimaan iyo tawxiid iyo islaanima laga hadlaaya faslun ha inoo jahada tawfiiq bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray kitaabkii asiyaasa sharciya fasaladiisii dambe shalay sheekhu wuxuu ka soo hadlay raxmat ullaahi tacaala calayh in dadka loo xisaanfalo oo shacabka lasoo dumo oo lasoo jiito waddo kastoo marka keenaysa wanaagana lagu dadaalo buu sheekhu ka soo hadlay hawshaasoo dhanna ay ku wareegayso alixsaan ila alkhalaa'iq wa ikhlaasu diini lilahi rabbi alcaalamiin subxaanahu wa tacaala iyo watawakuli calayh waasabri calaa ada nnaas faslun wa kamaa ana alcuquubaati shuricat daaciyatan ilaa ficli اlwaajibaati wa tarki اlmuxaramaat faqad shurica ayda kulu maa yuciinu calaa dalik hadda wuxuu ka hadlaya qaacida muhiima fi qaacidati fi shariica alislaamiya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jideeyey oo waajib yeelay waajibaad wuxuu kaloo markaa waajib kastana waddo kastoo kuu geyna waa sharci wey shayga waajibka ah ee ilaahay ummadda ku waajib yeelay wadiiqaha iyo wasaa'ilka kuu geynayaay ilaahay waa fududeeyey waana waajib in lagu dhaqmo la qaato haddii ilaahay uu xarimay subxaanahu wa tacaala sidoo kale wuxuu xarimay wadooyinka iyo wadiiqaha kuu geynayana waa xidhan yihiin marka shay baa la xarimay waxyaabaha kuu geynaa albaabada laga gala ah iyo wadooyinka kuu geeya wasaa'ilkiisuna waa la awdahayaa wa kamaa ana alcuquubaati shuricad cuquubaadka waxaa loo jideeyey xuduudda iyo tacsiiraadka iyo cuquubaadka sharciga waxaa loo keenay daaciyatan mid ummadda ugu yeedhaysa inay noqoto ilaa ficli waajibaad ruuxa markaynu ciqaabayno ee la ganaaxayo ee la garaacayo ama la canaanayo waxaynu rabnaa inuu badis noqdo oo waajibaadka ku dhaqmo wa tarki lmuxaramaati waxyaabihi rabbi xarimay in laga tago baa cuqubada lagu talagalay faqad shurica sidoo kale waxaa la jideeyey aydan kullu maa yacuunu calaa dalik wax kastoo kugu caawinaya ficlu ama kugu caawinaya tarku lmuxaramaat fayanbaqii waxaa haboon taysiiru ariiqi lkhayri waaaca in la sahlo oo la fududeeyo wadooyinka khayrka iyo aacada iyo walicaanati calayh iyo walicaanatu in laisu kaalmeeyo taysiru muxuu ahaayey alicaanatu calaa ariiqi alkhayr wa calaa ariiqi ataaca iyo watargiib fiihi in laisjeclaysiyo laisku caraabiyo oo dadkii muxuu ahaayey loo macaaneeyo bikulli mumkinin ay bikulli ariiqin aw wasiilatin mumkina mila an yabdula inuu u dhiibo oo kale ninka weliga ama aabbaha ah liwaladihi aw ahlihi waladkiisii iyo ahalkiisii aw raciyati ama ninka waaliga shacabkiisii maa shay uu siiyo yuraagibuhum jeclaysiinaya fi lcamali asaalix camalka wanaagsan wax ruuxa ku dhiiragelin ee tashiica u noqon waa in markaasi lagu dadaalo aw hanaa ama ammaan ah haddaad wax kala weydo waad fiican tahay heer saraad tahay nin fiican baad tahay waad caqli badan tahay sidii lagaa rabay wey boqolkiiba boqol baad keentay waa in la yidhahdo aw hayrihi ammaan iyo wax la siiyo iyo ballanqaad waa in ruux wax loo sameeyo wey <clears throat> marka halkaasi waxaa laga dheehan karaa in la yidhaahdo musaabaqaadka cilmiga ah iyo howlaha noocaas jawaa iyo waxyaabaha ruuxa ilmaha la siiyo lagu eh, dhiirigelinayo way bannaan tahay oo culimmada yidhi ikhlaaskii bay dhaawacaysaa oo ma bannaano madhabkoodii waa laga rajaxnaanaya laakiin waxaa meesha yaallo oo ku bushinaya nabigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi qolyaha munaafiqiinta ah ama salaadaha aan ku ficnayn jamaacaadkooda hadday ogaan lahaayeen in xoogow raashina la siinayo bacda salaa ama laba lafood oo hilib ay helahayaan aw mirmaatayni ama xataa laf la xaagtay oo xoogow ku hadhay feenfeen ah ay helahayaan la ataw alcishaa cishay iman lahayen nabigu wuxuu sheegay xogow goosin ah ama wasladii haddii masaajidka lagu kariyo oo leeda bacdalesha la socda waxaa jirta casho yar baa jirta sida yurub ee galbeed ku badan masaajidooda iyo masaajidda hunuudda ay leeyihiin oo kale nabigu wuxuu sheegay kulli in jamacada la iman lahaa inta ahlu khayrka horaan ba iman jirtay iyo in xogow waslaadkaasi doonahaya laakiin nabigu muusan yeelin muxuu u yeeli waayo culama waxay leeyiin wuxuu u yeeli waayey dadka adduunyadaas in lagu tarbiyeeyo oy masaalixda diini ahaydba adduunya ku dangalaan oo markaasi lagu gaado oo sidii malaygii muxuu ahaay fiilada lagu xili jiray balaq yar iyo in yaroo muxuu ahaaye uu soo raaco hawshu ma aha ruuxu inuu qalbigiisa iyo iimaankiisa uu keeno oo iimaankiisu hago oo matoorkaa diinada uu kiciyaa la doonaya hadduu diinta adduunya ku barto halis wey weligeedba inuu halkaa ku socdo oo inaad waxsiisaba mooyeen aan waxba uusan dhaqaaqinba qole waxay nabig wuxuu u samayn waay cashadaa bacda alcishaa ah uu u samayn waayey maba heli karin saxaabada iyo keyrka waxay kumaba hayn caasha marka dad loo sameeyo oo dadka loogu yeedho maba heli karin adugu intaasoo tacliiba waa jiraare ruuxa inta asagu iimaankiisa loo tala saaran karo ama la caraabin karo hala caraabiyo sandareerada addoon iyo hawlaha jidiinka ruux iyo goor haddii lagu dabo waa hulaaqahaya waa ka darhaya fa ina allaha subxaanahu wa bacaa muxamadan muxamed ba alla diray xaala kowni bashiiran bilkhayr wanadiiran can ishar wa kaana yualifu nnaasa dadkuu nabigu soo dumi jiray soo jiidi jiray binafci dheefin iyo walmaali hantisiin cala alislaami wa sharaa'icihi islaamka iyo sharaa'icdiisa ayuu ummadda jiray marka kolba wadooyin badan miduu xoolo siiyo miduu muxuu dheefiyo miduu jaga u dhiibo miduu hadal wanaagsan yidhaahdo wa yuhni waa ammaani jiray subanu calaa man axsana fiihi fi shariica diinka iyo islaamka yani fiihi fi lislaam ninkii ixsaan fale wax wanaagsan la yimaado <clears throat> nabigu waa ammaani jiray ayb xilli buu nabigu soo dahay markaas saxaabadu casharkii tukadeen oy saxaabada hormariyeen markaasuu nabigu yimid ayagoo tukaday ayib wax yarna ka soo gaadhay salaad fajar bay sidoo kale yeeleen nabigu wuxuu kuuhi intuba qad axsantum waad wanaajiseen si fiican baad yeesheen meeshay soomaalidu ka qaateen weeye wakti baa la sugaayahe wadaad lama sugo waktigu mar hadduu gala salaada waa in la ogo wey laakiin wadaadkii baa maqan iyo een een iyo socon mayso ayib kamaa ana calaa hayri waaxidi min asxaabihi siduu nabigu waa ammaanay hal saxaabi wax ka badan saxabisu nabigu nin kastaba camalkuu qabtay buu ku ammaanay ayib bar gabadhii khawla ahayd markay xaaskii wadaadkeeda aws ahaa ay hagaajisay oy kafaaradii la bixisay nabi wuxuu ku qad axsanta axsanti wajazaaki illaahu khayran si fiican baad yeeshay khayr allah ku siiyo waa haweenay ninkeeda xooguu taminaha ka caawisa kafaara u iska bixin lahaa nabigu ruuxii wanaag la yimaada kaana yuni calaa dalik ayib hadday soomaalidu barteen waagi hore maysan aqonin ruux abaal u galay in la khayr allah ku iyo waad mahadsan tahay iyo walaalow ducaa iyo maysan jirinba sida asagoo ku weli xoog buu iska qaado iska dhaqaaqi jiray ayb adayga iyo qalafsanaanta suma u yahay baryahan dambay barteenba wayadcuu ayda liman ataa bima yastaxiqu ducaa wuxuu ka nabigu u ducayn jiray ninkii la yimaada wuxuu ku muto duco adducaa liman ishtarah wey ninkii wuxuu duca ku muto ninkii la yimaada nabigu waa u ducayn jiray kama qaala allahu tacaala lahu suu nabigu ilaahay ku yidhi khud min amwaalihim sadaqatan muslimiinta xoolahooda sadaqa ka qaad taasoo tutahiruhum biha aad ku dahirayso wa tusakiihim aad ku nadiifinayso wa salli calayhim u ducee baa lay nabi maxamedow ina salaataka aw salawaataka salawaatika muxua sakanun lahum xasilooni bay u tahay tuma'niina iyo deganaan iyo qalbi bay u tahay u ducee idan ducadaasi waa fiican tahay ruuxii waajib buu gutay waad fiican tahay walihaada qaala alfuqaau yanbagii waxaa haboon lilimaami ninka mas-uulka ah idaa qabada sadaqa sadaqa hadduu qaaday zaka lagu soo wareejiyo an yadcuwa liman actaaha zakada ninkii bixiya inuu duceeya haboonoo fiican aayadday ka qaatay dhaqanka suubanaha salawaatu ullahi wasalaamu caleyh midla an yaquula inuu yidhahdo kale matalan ninka musakiga ama caamilka ah ama musadiqa ah aajaraka allahu allaha kaa ajirsiiyo fii maa acayta waxaad bixisay wa baaraka laka allah kuu barakeeyo fii abqayta waxaad la hadhay wa laka eh, tahuura dembi dhaafna allah kaaga dhigo waxaad bixisay ayib waxaa idinka maqan yahay iska soo wa idin soo gaari doonaa wakadalika sidoo kale imaamu shaafici hawshaas umka kaga hadlay oo culama baa ka hadlay nabigu waa sugan tahay inuu ducan jirayba markii loo keeno sadaqo iyo zaka loo keeno oo leeya iskale uu yidhahda nabigu waa zakatu eh, sadaqatu bani fulan waa zakadii ree hebel nabigu waa ducan jiray kaana idaa ataahu qawmun bisadaqatihim qaala allahuma salli calayhim nabigu ilah u naxariiso allaw amaan buu odhan jiray markaasaa abu awfa waa sadqadiisi nabiga u keenay allahuma salli calaa aali abi awfa haweeney baa si fiican nabiga u maamuusta hawl fiican qabatay markaas nabi allow ii ducee nabigu markaas nabiga iyadu u duceeyey markaasa nabi allow salli calaya wacalaa zawji ninkaygana ku dar nabi allow markaasuu sala allahu calayki wacalaa zawjiki ayb waa saas nabigu wuxuu ahaa ducadaas iyo ereyga wanaagsan buu ummadda taaran jiray hadduu waxyana waa siin jiray wa kadalika aydan dakara <clears throat> waxaa lamida ah oo fiican dikru fadaa'ili alacmaali asaalixati wa tawaabiha wa manfacatiha fi dunya walaakhira waxaa kaloo wanaagsan dadka lagu soo jiidi xooliya maalbasa ma ahee acmaasha wanaagsan ajirkeedana waad ummadda u sheegi halganka waxaa laga helo sadaqadu waxay leedahay birulwaalideynku ixsaanka ila aljaar ila mxuu ahay aqriba larxaam yani shayga wanaagsane camalka saalixa hawaabka uu leeyahay tarkiib baad ku samayn fadaa'ish baad sii dayn sugnayd sheeke berley la iman mayside axaadiista sugan baad ummadda ku dareerin turakibuhum fi laakhira ayb wakadalika aydan dikru fadaa'il acmaal baa ka mid a ah. buu nabigu kusoo dumi jira ummadda acmaasha wanaagsan fadaa'isha in la sheego iyo wa hawaabiha ajarkeeda wa manfacatiha dheefteeda fi dunya walakhira faina alkitaaba wasunnata mamluu'at min dalika kitaabka qur-aanka iyo sunnada waxaa laga buuxshay dikru fadaa'il acmaal wa hawaabiha wa ajriha sheekh wuxuu uhi wahaada in ruuxa muslimkaa loo sheego fadiilat lacmaal iyo hawaabka iyo ajirka iyo ilahay wuxuu agtiisa ku leeyahay nabi oo nimankaas haddaan la dagaalamo oo anoo soo jeeda aan dagaalamo maxaan leeyahy laka aljanna timirtii buu bawsii hore u galay oo ku shaheeday dadku waxooda waa in loo sheego wey ansaar marka nabiga allow haddaan ka soo baxna cahdigaa iyo ballankaas maxaa lakum uljanna in wafaytum waad helaysaan idan ruuxa muslimka camalka wix ilaahay uu ka dhigay ee ajira iyo khayra waa loo sheegi shaygan xumihee laga reebayo wixii dembi ah iyo culays iyo ciqaab iyo jaxiimana waa looga digay wa hada anfacu fi lxaqiiqati liman istajaaba lahu in ruuxa fadaail acmaal loo sheego oo la tarkiibiyo oo hawaabka looga sheekeeyo oo diinta la jeclaysiiyo ayaa ka dheef badan ninkii diinka ajiiba ee wacdigii xaqa qaata min alrahbati bilcuquubati dunyawiya faqad in ruuxa lagu cabsiiyo in la ciqaabahayo ama uu ciqaab iyo dil iyo waa lagu xidhi bes ruux u daneeyo ama intaa uu ka baqo waxaa ka khayr badan xagga diin ahaan iyo dadnimo iyo dowladnimoba ruuxa muslimka in wanaaga diinta looga sheega asagoo qalbigiisa uu diro haddii wax kaga la waayo cuquubada adduunkan in laga cabsado way ahaate ilaa sharcigu waxaa lagu talagalay cuquubaadka ninka xaqa u hogaansama in lagu qabte ayb wainamaa yusaaru ila alcuquubati dunyawiya waxaa loo wareegaa ciqaabta aduunee dunyawiga idaa dalama <clears throat> alkhalqu biاlnukuuli can hadihi ariiqa khalqigu markay dulmi ku dhacaan oo dulmi waxay ka yimid binukuuli ay bitanakub inay ka leexdeen can hadi ariiqati saalixa ariiqada aynu soo maray wanaagsan in acmaasha lagu dadaala in la toosnaada dadku markay ka leexdaan markaasaan u shagilgelaynaa oon xawdinaynaa ardaygu intuu qur-aanka baranhayo ee uu ka soo baxayo ee uu fiican yahay ee uu amar qaadanhayo hadda lagula boodi maayo qolyaha yurub iyo galbeed iyo beriga eshiya iyo waa taqaanaa maba garaacan ardada laakiin waa inuu aroorta macalinku la soo shaqo tago dambiil dhanoo marka buskud iyo shukulaataa iyo nacnac iyo muxuu ahay iyo muxuu aha ukaasa aroorta markay adadu soo shaqo tagaan waa in ninkii loo qaybiyo cashirka marka ka baxayaan la aftaxahayana waa in la siiyo haddii kale beri kugu soo noqon maayaan dhibkaasuu keenay markasan dareerada dhibkaasay keentay dhibkaa waa jira ayib kuwa ayagu waa yaryihiin ha laskaga wado lakin hadhow ruux markuu caqli haysto waa in laga gooyo oo iimaankiisii diinkiisii loo daayo kamaa qaala tacaala walaa tujaadiluu hala doodina li ahla alkitaabi ilaa bilati hiya axsan midda wanaagsan uuma mid kale ha kula doodina ila aladiina dalamuu minhum kuwii dulmiga ayagu la yimid mooyeen ahlukitaabka dhex joogay dhimiyiinta iyo wanaag kula dhaqma hadalka u dabciya iska cafiya walaa tazaalu taطalicu calaa khaa'inatin minhum facfu canhum wasfax ina allaha yuxib اlmuxsiniin nabi allo waayi maysid nimankaas khayaano iyo tuugnimo iyo waxisdabamarin iyo dhib ka waayi mayside iska cafi baa la iskaga dulqaado ina allaha yuxib lmuxsiniin waaga dambaha de markii xaahduna qabatay oonu kari weynay mawtaa ka adeegay goduud waaweyn baa intii loo qoday baa lagu gura waad garanaysaa reer banu wx ku dhacay madaxa laga guray sida balki baa la jafay ma aha markaa dulqaadkaadu hadduu keeno ibtidaal keeno in lagu bahdilo oo lagugu durduriyo oo shaqo lagaa dhigto oo jiirka kusii maro kusoo maro iyo doonligu ood boosanneero noqoto musiibo wey markaa iyada ah dayib gobonnimo yacdulqaadka waa inuu gobonnimo ay tahay laakiin markii dulaysi ay gaadho waladiina idaa asaabahum albagyu hum yantasiruun ibraahim anaqac iyo kheyrkii waxay soo guri can salafi saalix kaanuu yacfuun wayasbiruuna cala ada alkhalq laakiin wuxuu markuu baqyi noqdo iyo xadgudub iyo batraannimo ay noqoto waxaa lagala kulmi jiray bir adag salafku ayib hawshu waa saas wey wadda hayiin iska noqo biyo caanamadaadsaan ah laakiin waa inay hawshaas aysan keenin in lagugu tunto oo lagu bahdilo khaasatan waxay leeyihin salafku hawshaasi waxay khusaysaa sabarka iyo xilmiga badan ahlu iyo dadka muslimiinta loo dulqaadan ama ahlulfajara waa in fara bira lagu qabto fara bir ah in lagu qabto wey siday waddada uga hagaagaan haddii kale waxaad ku dhiiragelinaysaa dulqaadkaada wuxuu keenayaa inay shaqa xun iyo diin la-aan iyo fujuur iyo fisqi ka shaqo dhigtaan adigana ay kugu ciyaaraan ayib <clears throat> wliأjli الraciyati cafwan wliأjli الرagbati fi masaalix الdiin shuricat اlmusaabaqaة bاlkhayr wuxuu dhi sheekhu alraqba isjeclaysin ummadda la jeclaysiinayo fi masaalix اdiin diinka masaalixdiisa baa shuricad loo jideeyey liأjli hada almusaabaqaةu bاlkhayl wاlibil geel iyo farda in lagu orotamo lagana bixiyo muxuu ahaaye sharad iyo mxuu ninkii baase ee badya la siiyo xogow lacag ah iyo walmunaadarati in lagu toodhisto bisihaami leeb iyo togdhisad iyo wa akhdi sabaqi fiiha iyo in lagu qaato mxuu ahay raynta la kala qaato ninka reeya dowladdaasi fardaa la diyaaranaya la carabinaya waa la odhantasin shan kilomitr toban kilomitr bay goynayaan toban kilomitr buu nabiga odhansiin jiray fardaha dhaadheeraya mxuu ahay la boglaya ee mudamarada ah ninka reeyana nabiga asagaa siin jiray abaalgud culus ayib ibnu cumar baa ka mid a ah, raggi dhowr dhowrka hor qaatay musaabaqadaas maxaa loo yeelay laakiin danta laga leeyahay in fardaha iyo toogdhisadka iyo ganatada hawlahaasi iyo qanaasnimada iyo toogdhisadka shiishka laisku tababarto xoogan lasi ninkii heer sara ku noqda limaa fiiha min atargiibi fi icdaad alquwa waxaa ku jira isjeclaysiin la isjeclaysiinayo in awood la diyaariyo in gaashaan la diyaariyo gaashaan dhig awood military caskariya in la diyaariyo quwa laa yustahan biha ayb wa ribaad alkhayli liljihaadi fii sabi iyo fardaha in loo carbiyo ilahay jidkiisa inay ku dagaalamaan xataa qaala nabiyu sal l slam fima rawahu ahlu sunan laa sabaqa ila fii khufin aw xaafirin aw naslin baratan iyo orotan ma jiro iyo tartan ilaa fii khufin geel in lagu tartamo mooyeen geel waa la tartansiin karaa orod geelina orod ma yaqaana kan soomaalida mugto geel waaweyn oo maroodi la eg waa jabahaya ma ordi karaba allahuma ku geela reer bariga anu ma aqaana iyo reer waqooyiga uu yaryar yahay baa la yidhi anu war laakiin geelan soomaaliya u badan tahay ay dhaqaato geel waaweyn oo oran geli karin bahalkan saxaaraha carbeed ku kore ee yararkee dhudhuuman ee ee ordahaya ee isnaaranhaya en farduhu gaari karin oo kale ma ah marka geel waa lagu orotami karaa aw xaafirin wax qoobla ah fardaha iyo baqlaha iyo wixii lamid a ah. aw naslin caarad iyo leyb toogdhisad weeye hawlaha an baa lagu kala qaadan karaa tartan iyo isu bixid shala lagu kala qaato wey kaan baa bannaan laakiin wixii tartamo kale waa banaan yihiin musaabaqa cilmiya ayib maxaa orod badni caadi ah waxaas loo ogol lahay laakiin laguma kala qaadan karo wax lacaga sharad laguma kala qaadan karo ma banaano taas iyadu intan laakiin way banaanta wax lagu kala qaato lianna fiiha maslaxa jihaadiya wa kaana nabiy nab waa yusabiqu kii orotansiiya ama baratansiiya bayna alkhayl huwa suubanuhu iyo khulafaau raashiduun wayukhrijuuna alasbaaqa sharadkana iyo ninka dhaqa badiyey waxaa jaa abaalgudkana waxay ka bixin jireen min beyti maali lmuslimiin lisaabiqiina inta badisay bayna siin jireen waa maslaxa caam ah ninkan wuxuu loo tababari inuu islaamka difaaco diinta ka shaqeeyo marka wixii baratan ahay uu qaatay abaalgudkii waxaa laga siinhayaa bangiga muslimiinta wakadalika ictaau lmualafati quluubuhum qolyaha qulubtoo lasoo dumhayana waxa biila ama dhaqaalaa waxaa laga siin bangiga muslimiinta waqad ruwiya maxaa loo siinaya limaslaxati diin baa loo siin islaamka inay usoo dumaan inay soo islaamaan inaan dhibkooda ka nasanno inay diinta dad kale usoo jiidaan inay ku nagaadaan aysan ka bixin wqad ruwiya waxaa la wariyay ana arajula kaana yuslimu awala nahaari ragbatan fi dunya nin carbeed ayaa wuxuu islaamayaa niska hore maanta wuxuuna u islaamay xoogu xoolaha lagu siiyey matalan falaa yajiu aakhiru nahaari ila walislaamu axaba ilayhi mima طalacat calayhi shams galabki waxaa la gaarhayaba asagoo islamka wax kasab ka jecel adduunyada uu doonahayaba waxaa kala macaan diinkii iyo wuxuu arkay iyo ahalkii walaalihii islaamka <clears throat> xadiid noocaasna waa ku yimi fi saxiix muslim min xadiidi anas wa kadalika sharaca fi اshari wاlmacsiyati xasma maadatihi sida khayrka waddo kasta loo sakiray ee ummadda loo jeclaysiiyey ee dhan kasta looga yimid inay diinka soo galaan islaamkana jeclaadaan sidoo kale sharcigu wuxuu gooyey sharaca sharcigu wuxuu jideeyey fi shari dunuubta sharka dhibka dhibka iyo walmacsiyati dunuubtaba xasma maadatihi in xadhigiisa la jaro xasmiga waa qaci iyo goyn wey meeshuu ka imanaya sharku in la gooyo la awdo ayb iyo wasadi dariicaati wadiiqihiisa in laska xidho wadadiisa dariicadu waa alwasila waariiqa laska xidho cigaal shaad muxuu yidhi markuu iska isagoo jiifa subxaanada isanka martaa lay isagoo iska quurinaya ama duhura bay maskan subxaanyada iska doqonka dadkaan cuyna iska socda ayaa sanka ka maray oo iska tagtay hadhow markuu toosay baa loo sheegay baa lay oohin buu isla godiyey miraad war waxaan ka baqayaa wal inay halaq mareen noqoto meeshu sankayga iyo meeshan wejigayga ah halaq mareen noqoto hadhow masweyn soo maro oo jilbi soo maro abri soo maro oo markaasi lay cunaba baan ka baqahayaab marka maskaa yarkaa bilaaga ogyahay bu meesha soo maray yani sharka yarka ah wadiiqaha keenaya iyo meeshu ka yimid balaayo weyn buu soo wadaa sidaa darteed bayna salafku almacaasi bariid lkufr dunuubta iyo macsiyadu waa muxuu ahaaye sanduuq boostida weeye gaalnimada weyn shahawadu marka hore waxay kusoo dira dhambaal tax message ba lagu soo dirahaya oo zina ah waad ka farxalatay haddana fariin khamraa lagu soo diray waad ku dhacday mid beena lagu soo diray waad ku dhacday dil islaam bi xaqdaraa ah lagu soo diray yani waa fariimo soo gaarhaya from muxuu ahaaye from min adunuub ilaa fulan wey mogta ku iman waad aqbashay okay baa tiri waa yes yes yes baad waday yes waaga dambe gaalnima imanba waa ekaaniga weynaa maxaa ka macnaha de nin muxuu ahaayey intaasoo balaaye ku tageen waaga dambe gaalnimada waa dardarahaya marka almacaasi wاdunuub bariid اlkufri bariidku waa dadkan qaada mxuu ahaayey fariimaha iyo dhambaalaha qaada wey bariidka la iska yidhahda hadda waa taqaanaa boostaada waa la garanhayaa ya boostaalo waad garanaysaan bay lata almihim marka weliga ha aqbalin marka macsiyada waynu xidhaynaa wadooyinkeedao dhanba <coughs> wadafci maa yufdii ilayhi sharka iyo macsida wixii geynba waa in la xidho ayuu sharcigu jiday idaa lam yakun fiihi maslaxatun raajixa waddo kasta oo shar iyo macsiya ay ka timaado waynu iska awdi waan gufayn waynu moosaynaa allahuma inay maslaxa raajixa cala almafsada ku jirta mooyeen mila maa nahaa canhu nebi sal slam faqaal laa yakhluwanna rajulu biimra'atin faina haaliahuma shayطaanu nin bini aadama oo ajnabi ah yuusan haweeney la khaayo noqonin khalwadu inaad meel cidla isla tagtaan way keenaysaa guri cidla oo xidhan inaad isla gashaanna way keenaysaa bimacnaa laakiin haddaad laba iyo ka badan tihiin wax dhiba ma laha oo hadee tuuga sharka ku heshiiya aydan ahayn zaynab bintu muxamed radia allahu tacaala canha zayd ibnu xaaritha iyo saxaabi kaleo ansaari ayuu nabigu u diray ayagaa soo dhuumiyey min makkata ila almadiina ayaa keenay labay ahaayeen haweenaydii masaadataynka wadatay ee saxaabada iyagoo oomanu mujaahidiin ay biyaha ka qaateen laba saxaabi oo cali uu ka mid ahaa baa soo qabtay maalin dhan bay soo hal haweeney iyagu laba saxaabi soo wadeen tiradu hadday hal dhaafto oy nin haweenayda iyo ninka dhaafto saddex noqdaan ama afar noqdaan khalwo way ka baxday wixii kale shar a la xisaabtan lakin khalwo lama yidhahdo wixii kale shar ama fasaad kaleed ka baqayso markaa hor istaag xadiidkana waxaa soo saaray saxiixaynka wa qaala laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tusaafira masiirata yowmayn ma bannaano haweenay alla iyo qiyaamo rumaysay inay safarto socdaan laba maalmoodan ilaa wa macahaa zawjun ow duu maxrami minha inuu ninkeeda la socdo ama maxramkeeda la socdo mooye baylaha wey can ilkhalwati nabigu ummadda wuxuu ka reebay in haweenayda eh, ajnabiyada lala gooni noqdo wasafari biha in la safro liannahu safarku iyo khalwadu dariicatun wadiiqiya wasiilo wey ila shari oo zina ah zina wey haddii laakiin daruuro timaado oo maslaxa raajixa ay timaado hawshaa waa dhacaysa gabadhii muslimadda hadday muxuu ahaay waddan gaalo ku islaanto oo diinteedana ay makansan weydo ay muujisan weydo naftuna qabato diinkeeda ay u yaabto tajibu alhijratu calayha maxram bay weyday zawj bay weyday haddaba islaantayba marka waa way soo safraysaa laba maalmood iska daayimee bil bay soo socon لأن مصلحة السفر هنا baa أرجaح min mafsadة الsفر oo khalwada iyo maxram la'aanta ah الشعبي wa ruwiya can الشhacbiي cid kaleo soo qaada zaynab waa la waayey inay gaalo baaqi ku ahaato ay ku adoonsadaan oy hadda kolba ilma iyo uray lahayd ka dileen o mxuu ahay ay dhicisoy rafaaday oo nabi maxamed loo dhibo waxaa ka fiican in laba saxaabi loo diro oy markaa ay soo qaadaan saddex haday faraatiga nab axmed udhiibay zayd ibn xaarisa faraatigiisi si ay ugu garato maka korkeeduu fadhiistay illa waa nimanka yaqaan waa xoolaha ku raaci jiray adhigeedii nin addoonhoo adhigeeda wado dheelmahaya adhiga iyadu lahayd buu arkay uu waraystay adhiga yaa iskale qoys qureysheed baa iskale qoyska qureysheedna ay ahaayeen reebe reebba uu waday uu degay ina adhigii zaynab yahay baa caddaatay abulcaas baa iskale bu halkaas soo degay saas ahaa zaynab buu i aig fariin ma iga gaadhsiin kartaa adoo adoon ikhaa'imayn haabood faraatigan u geebood way garatay halkaas meesha agge markii faraatiga u geeyey bay waxay tira yaad ahay nin baan arkay nooca noocaas faraatigan iisoo dhiibay islaanta u geeba uu yidhi isagu faraati ma yaqaanad oo iska caadi ah laakiin nabigu qabe way garanaysa markay aragtay bay xaggee nimanka kugu dambaysay galabta markaan adhiga xaynta soo dhelmahayay halkaa halkaasay fadhiyeen markii la kala degay oo wixii adduunka la kala seexdo oo la cid galay bay soo gambisay rtibaa la saaray madiina laga shuba hade ayb an boqol iyo dhowr an boqol oo kilomitr wax ku dhow madiina meeq afar boqol iyo meeqeyd iyo maka afar boqol iyo siddeetan iyo meeqeyd siddeetan iyo lix meelaha taqriban ahayd baan filahaya waa shan boqol oo kilomitro waa muddo bila ah loo socdaa mararka qaarkood marna laba usbuuc baa loo socda toos ah marna sagaal beri marna muxuu ahay toddoba beri ninka u yar baa shan boqol shan maalmood ku gooya ee dheeranhay weliba gaadiidka wato ninka laakiin lagu aynaya shan maalmood kuma gooyin karo iska caadiga ah wa ru'ya can shacbiyi waxaa laga wariyay ana wafda cabdilqays lamaa qadimuu cala الnabiy wafdigii reer cabdilqays markay nabiga usoo galeen kaana fiihim gulaamu daahiru lwadaa'ati waxaa ku jiray nin quruxsan wiil quruxsan daahiru lwadaa'ati quruxdiisu ay muuqato faajlasahu khalfa dahri nabiga wuxuu fadhiisiyey dhabarkiisa wafdigii hor fadhiisanhaya nabiga la xaajoonhayay diinta u sharxayay ee ka xoqaadanaya subanaha nin baa nin dhallinyaro aad u quruxsan baa ku jiray nabig wuxu hi agga dambe fadhiiso maxaa lagugu fidnoomin amradka xasanka ah ee mulaya quruxsan ee carbeed halis wey gabdhaha ku niman ka quruxsan baa jira wa qaala wuxuu ihi inamaa kaanat khadii'atu daawuud annadar nabiyllaahi daawuud gafkiisii ilaahay ku canaantay fiirmay ka timid iyo muxuu ahaa fiirmo uu fiiriyey haweeney fiiriyey bay ka timid daciif wey xadiidkani sheekha laftigiisa meelo badan wuxuu ku sheegay inuu xadiidku munkar yahay bimacnaa sheekh wuxuu uga jeedaa wax kastoo zina kuga geen kara ama mafsado kale keeni kara ama shar keeni kara waa la oodahaya nabi daawuud eh, khaaladkiisu wuxuu ka yimid gar loo keenay buu degdegay isagoon khasmigii dhegaysanin intaan bay ahayd obsayd buu galay intaan lagu qabtay isagoo cibaadaysan haya oo markaas si fiican cibaada ugu dhadhamaysa nis dambe bay laba nin oo ishaysata derbigii ka boodeen nabigoona kale xukun maxaa jira ninkan sagaashan iyo sagaal laxaad buu leey ida ah aniguna hal lax baan haystay tayadii buu rabaa inuu boqolka ku buuxsado ila tiraa ka dhimanay soo wareeji wacazanay fi lkhitaab idan wuu ku dulmiyey buuri qaala laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaajih ma dhegaysanin ma sugin mudacigii baa hawshu sheegtay warkii buu sheegey mudaca calayhun isdifaacin buu nabigu xukumay khaladka meesha laga halka intaa wey laakiin nadar fiiri iyo islaam buu arkay iyo mid halgama ah oo islaam quruxsan qabay buu u diray halgan iyo howlahaasoo dhan sheekabarley iyo akhbaar israailiya mawduuca wey aansan lahayn wa kaana cumar khadaab radi allahu tacaala canhu yacusu bilmadiinati fa samica imra'atan tuqaniya cascasku waxaa waay ama muxuu ahaaye cascasadu waa habeenka in la wareego lakala amniga waa ciidanka roobnada habeenka wareego yacusu wuxuu ahaa kii muxuu kormeera magaalada oo habeenkii amniga suga fa samica yataxasas akhbaar annaas fasamca imra'atan buu maqlay tuhani geeraaraysa ama gabyaysa biabyaatin wataquulu hal min sabiil ilaa khamrin faashrabuha am min sabiil ilaa nas bni xajaaj nin reer banu sulaym aad u quruxsan dhalinyaro aad u quruxsan oy haweenka reer madiina ku findoobi gaadheen oo hadaad mar innaha saarta adaan ka jeesanayninba musiibo ah ilahay qurux siiyey hawsha buu dhegeysa haweeney waxay leedahay iska geeraraysa talow khamraa cabayaa isiyay tiri oo markaas aan ku marqaabo ama jaani saron kula caweeyo ma heli karaabay tiri ninkan nasr bni xajaaj ah warkiibuu dhegaystay wuxuu idhi alleelahay nin aanan ogeyn baa waddanka joogaba isaga meesha khaliifka ah waxa sirdoonka ee baaraya magaalada habeenkii amniga sugayna waa asaga intuu isma isbedelo oo dharkii lagu yaqaana iska bedelo o ishabeeyu wareegahaya intuu istaafkii soo kaxayso qisas badan boo noocaasa ah cumar qabsaday xilligiisi ayib fafatasha waagi markuu biibi ninka hala raadiyo nasr ibn xajaaj hala keeno fafatasha calayhi fawajadahu shaaban xasanan nin dhalinyaro aad u quruxsan buu ahaa faxalaqa ra'sahu madaxiiba ka xihay timihii quruxsanaa halabtahaa iyo wuxuu xihay inuu yuul ka dhigo raday yani nin mulkaysanoo seeman oo qurdan oo foolxun fasdaada jamaalan waba ka sii darayba mulay xalay dhashay manubaaba quruxsan markaasuu ku yidhi cumaad duubo cumaad usoo qabta cumaad weynoo duuba duubki sunaa loo duubay wuu ka daray wuu ka sii quruxsanaada markaasuu yihi saa u diyaariya tarxiil basru ka turay ilaahay baan ku dhaartay magaalo anu aan joogi joogaynin foodadaaga kugu aafoobi nin timihiis horuu u bogay uu la yaabay quruxdiisii allele islaanta ninku sheegaysa waa kanbu ninkay sheegaysa madaxi ha loo xira bisakiin oo loo qoyey waa loo xiray waa tacsiir wey ma ogta waa sad abwaabi ashar walfasaad walmacaasi wey nin banaanka iska taagan oo asagu cidna aan dhibaynin oo quruxdiisi lagu fadnoobahay yuu saxaabigu madaxa ka xirahaya markaasaan miisig iyo cajallo iyo shaleemooyin iyo filin iyo durdur iyo waaberi iyo baraan ugu sii daynaysaan oo xataa ninkii miskiinkaha kicinaysaba oday weyna waayeloo badboodi baad arkaysa imaam shaafici wuxuu ihi shaydaan cajaa'ib baan ku arkay buu ihi yaman baan tegey iyo madiino buu kaga sheekay waxya badan oo ku arkay waxaan ku arkay madiino oday waayo ole lixdan jir ah yaa waagu markuu baryay intuu kaco oo durbaan qaato iyo foodleyda iyo gabdhaha yararka buraanburka iyo qaabka loo heeso iyo waxaasu barhayaaba maanta dhaharsan maayo markuu saa shaqada oga soo fiisto wuu dhici bu ataa biyaha ma soo qaadan karo waa biyaha loo shubo naftaa ka bixi low taraka shayطaanu axada lataraka hada abushaafici nabigu muxuu ahaa markuu arkay mid yaroo badboodahaya oo muxuu ahaay gabadh foodley intay qaaday dabaq iyo durbaan bay wax garaacday buraan bay bay tiri sanka afuuftay oo sanka boolisay nabigu saas u fiiriyey sheedaan hadduu cidda intanu dayn lahaabo yani waxyaabahan fasaadkao dhan waa in la hor istaaga sheekh wadiiqo kasta oo shar keenaya wadaadu waa inay barta xamagaa ku dhagaan sidii guudahan la fadhiistaan xorriyadda dadka laga qaaday zinaad ku ordaysaan maa laga hortaagan yahay xorriyadduna beeraha fasha ilaahay caabuda ismaqla waalidkiina inaa u adsay maca salaama boodbood iyo bardood maxaa inla soo galay iyo mxuu ahay fankiiyo sugaanka muxuu yahay fan iyo sugaan waa in la baabeeyo mashruuca fan iyo sugaan laya waa in la xidho istilaab baa saaran hay heesa haye ah ayib culama xaggey joogaan culamada heesa xagga ku aragtay allahuna sheekhu mi waa shay tiri islaan laga keenay qorxi baa t v guri la keenay t v markaasay iyadoo fadhido martee nin carbeed oo qamiis qaba iyo cimaamad iyo cigaal oo heesa haya way fiirisay hadda xaggaa mugta soomaalida nin qamiis iyo cumaad qaba waa sheekh allahuna wadaadku mi waa shay tiri muna soconaysa hadde meesha meel lagu kala tegay wey <laughs> waa saas waa la wada waa shay sheekh waxaasna waa in loo hor istaago markuu u xiray buu haddana kasii daray wuxuu yihi markaas cumaad xidho cumaaddii buu kaga sii darayba cumaadha loo duubo wuxuu noqday nin aan cad ahayn markaasuu yihi garhka ka xiri mayne hala la tarxiilo saahib waa u diyaariyey wuxuu yidhi halaga tuuro basro meelaan laga aqoonin cidna arkayn oo ariib ku noqon oo ku yar basaasahayo hala geeyey bur amiirkii basr jooga bula wuxuu yihi ninkaas ka warqab noloshiisa iyo wixiisa ummaddana ka ilahay oo madiine maxaa looga tarxiilo basre loo geeyey madiina baas isku baab ma ah waa caasimadii dalka waa mahbatul waxyi waa goobtu nabigu ku xabaallaa mucdeni wey waa xudunteeni xuduntu waa in fasaadka laga fogayo ayib midoo kale takriibkaasi wax badan buu tarahaya ruxuu inuu isbadaal laga yaabaaba meel laga yaqaanay haddii lagaa saaro intay haweenka ree basr ku baranhayaan waa xilli aba ilan kuwa ree ilaa dhalashada bay ku yaqaaneen maalinka lagaa barta basrana tarxiil dimishka lagaa tuuri haddana kuufa lagu wadi waa lagu wareejin weliga si sharkaada looga nabad galo fanafaahu ila lbasrati lianlaa yaftina annaasu saysan dumarka ugu fudnoomin xadiid saxiixa weeye macnaha ku yimid waxaa soo saray eh, ibnu sacd fi tabaqaat weliba qisas dheeroo badan baa ku jira aad u qiimo badan oo takmilaad leh waana xadiid saxiixa saxaxa alxaafid ibnu xajar fi lisaaba wa canhu nabiga hawshaa yaqaano lagaga dayday salawatu waslamu caleyh ninkii mukhanadka ah, nabigu waa caydhi tarxiil ninkii eh, eh, xakam ibnu caas markuu nabigu ku qabtay asagoo guryaha muslimiinta baqbaqa iyo duldulaadka wax ka fiirinhaya nabigu daa'if u tarxiilay daaif intuu nabigu noolaa ee dambe daaif buu ku maqnaa odaygaas khilaafadu abubakar daaif buu ku maqnaa khilaafada cumar oo dhan daaif buu jiray waagii dambe aad u baahday khilaafada cumar markaas wuxuu u fasaxay in maalmaha jamcada besa u yimaado madaaif ama madiine u yimaado wax yar loo ururi uu noqdo cumaan ibn cafaan baa waagi dambe soo celiyey oo magaalada keen adeerkiibuu ahaa waxyaabaa cumaan lagu eedaya ka mid ta ah. ninuu nabigu caydhiyey oo abubakar caydhiyey oo cumar caydhiyey inuu asagu soo celiyo waxyaaba lagu eedaya ka mid ta ah laakiin mie waa imaam mujtahida ijtahada fain asaaba falahu ajraan fain akhطa'a ajr waaxidu leh waxaa laga yaabaa inuu arkay inuu toobad keenay waxa laga yaba inu arkay inuu suubanaaday inuu fiicnaaday inuu isbedelay hadda inuu waayeel yahayo ninkan labaatan sana buu laqay ma og tahay un dib dambe oo dhaqaaqba ku dambayninba iyo meela fiirinba lafihiis usu dhaqaaqi la'yahay iska soo xaree muhiimaddu ninka in la dila ma ahayn in fasaadkiisa la yarayn bay ahayd wa ruwiya canhu waxaa laga wariyay anahu balaghu ana rajulan yajlisu ilayhi sibyaan cumar baa waxaa loo sheegay ninyaa u tagaan caruur unbaa ka dhow dhalinyaro un la joogta mulay ah fa can mujaalasatii wuxuu ka reebay ninkaan ah, la fadhiisan karta ma jirabu ninkaas waa tarxiilan yahay ninkaas waa karantiil wa haadaa asalkan cumar uu ka duulay waxaa weye liana nabiya nafa almuhanata nabi wuxuu caydhiyey oo tarxiilay muhanadka ah alladii kaasoo yadkhulu calaa aswaaj naaga naagays wey muhanadku khaniis ma aha waagi dambe muhanadku ninka khaniiska luutugu noqday lakiin curfu salaf wa curfu saxaaba almuhanas waa ninka dumar iska yeelka awey ah ee naagashaneeyaha la yidhahdo oad garanaysaane eh? ninkaas wey ee iyaguna aysan ka xijaabinin aysan dan ka gelin ma hebel ba hebel maahe ay danba kama laha wadaad baa soogay dhar soo ururaya la kala yaacahaya oo kan muxuu aha xiniyaha waaweyn meesha fadhiya ma jirto waa noocaas wey kaasa la yidhaha muhanaska aladi kaana yadkhulu calaa aswaajihi waaga waxay moodi jireen inuu yahay hayru ulirba nimaan damaaci dumar iyo dumar waxyiinoo doqono laga roona ah bay u qaateen eh, ummahat lmuminiin show waa isqarinhaya ninka waxbuu fahmayaaba waa kii marka yidhi eh, ku yidhi cabdullahi bn abi umaya umu salama walaalkeed berita haddii ilaahay idiin furo taa'if waxaan ku tusayaa buu i qaadiye la odhan jiray khaylaan eh, salaamtu muxuu ahaa khaylaan gabadhiis fa innahaa tuqbilu biarbacin wa tudbiru bihamaanin buuhi markay soo socotana sideed laab oo xaluusay leedahay wajaranjarra ah ee afar markay jirsadaan waxay leedahay sideed gabadhaaysa ku dhaafin bui berri khanaa'imka iska ilaali waa nin hawlaha la socda waa amoorajile musiiba oo addunkao dhan la socda intay gabar joogto nabigu wuxuu i waan u ninkan musiibo wey nabigo tarxiil boogu dhuftay mm, mar dambe usidin soo gelin baa la iska wa amara wuxuu amray nabigu binafyi lmukhanaiina min almadiina mukhanaiinto dhan in madiina laga caydhiyo xarunteennu waa inay noqoto xarun wanaagsan caasama cawaasinta waa in la ilaaliyo xarunta waa in la ilaaliyo yuhuud oo dhan iyo gaal o dhan baa loo diiday xijaaz oo loo dee jaziiratucarab maxaa loogu diida waa cumuucda islaamka wey munaafiqiin iyo tuug iyo gaalo iyo tuug iyo khaain o dhan waa in laga fogeeyo meel amni leh oo nabad ah oo minsuta ku magan waa in noqto waa cubuucdeenna iyo xudunteena wey ayib <clears throat> waadina wuxuuna idmay an yadkhuluu ywma aljumacati liyas'alu اnnaasa cama yabtaacuuna bihi nabigu wuxuu amray waagdam u fasaxay inay soo galeen magaalada nimanka banaanka loo fijiyey liyasalu nnaas dadka say u weydiistaan camaa yabtacuuna bih waxay dadku iibsan hayaan ama gadan hayaan say wax oga helaan wa nasa waxaa caddeeyey cala itibaaci hada sunna sunnada in la raaco oo mukhanadiinta iyo ahlu sharka in la fijiyo oo la tarxilo la dhaafiyo bar nabig wuxuu caydhin jiray qolyaha soo cunay muxuu ahaay basasha iyo toonta iyo kaana muxuu ahaayey waaa ila lbaqiic bt baa la caydhin jiray ninkii laga ursaday muxuu ahaayey masaajidkii la taagany inuu soo cunay basal iyo toon iyo lanna shar baa yimid meesha muslimiintu dhibahaya laabudda min saddi waxasmi mxuu ahay maadat shar abi muusa alashcari baa maalin nabigu dainu caydhiyeba manabi allow aniga itaababa beerkayga maradu ka fiidan kaasu taabtay calooshaaba waxaa ugu xidhanba dhagaxyaan baahi baa ugeysay wax kaluu nabiga cunaan waaya markaasaan ku nafbaxayba baashan toonta iyo basasha iska kayda aniga niman kana la caydhin kari bit nafy kaasaa lagu dirahaya nimanku caydhiy ilaa baqiici ku caydhiy adoo marka keli buluq kugu dhacayo markaas kaadida kusoo dhaafsa lagu soo daynhaya waa lagu imtixaanahay yani fasaadka o dhan inta la yarayn kara waa in la yareeyo alfuqahaau kashaafici wa axmed wa qaaluu waxay dhahdeen habata can nabiy waxaa nabiga ka sugan nafyu zani waxaa kaloo ka sugnaa nafyu lmukhanati maca anahu lacana almukhanatiina min alrijaal wاlmutarajilaati min الnisa maadaama nabigu weliba isagoo dhan u lacnaday ragga dumar iska yeelka ah xaggana uu lacnay dumarka rag iska yeelka ah wاlmutashabihiina min الrijaali bالnisa iyo ragga dumarka isku ekeysiiya iyo wاlmutashabihaati min الnisaءi bالrijaal iyo dumarka ragga isku ekeysiiya wajulu hadihi اlaxaadiid fi صaxiix axaadiid aan soo sheegnay badankeed iyo macaanida aanu cabiray fi kutub الصixaax wixii ka so horay sunanka ay ku jiraan falam yaktafi biاlacnati xataa nafaah mukhanadka nabigu waa malcuun buuri intaana kuma dayn caydhin buu ugu daray tarxiil liana fiihi madaratan cala الnisaءi wacala الrijaal ninka mukhanadka ah dumarkana waa dhibaa waa afeeya raggana waa afeynaya oo ragga muxuu aafeyn maanta o dhan ba habanka oga sheekay heblo waa saas heblo waa kan ayib raggii qaabkaasu ka aafeyn dumarkana maanta o dhan ba ragga oga warrami oo hawshaasu maanta ku akrin waa aafeynhaya labadiiba marka isku dilhaya marka wa dhan la kala tuurhaya faida kaana min asibyaani caruurta haddii laga helo man tukhaafu fitnatu cala arijaali aw الnisa munica caruurta yararka ee soo kax dhalinteeni haddii lagu arko ilmo laga baqayo inuu ragga fitneeyo aw الnisaa soomaali waa nooshahay weli waa dhaqan tahay bilaada caalam islaami waxaan waa ku aafoobeen caruur la fuule iyo luutiye iyo khaniisnimo waxaa weeyaan soomaaliya inta badan waa ka roonayd meelahan koonfureed ee xeebaha ayaa wax lagu shegsheegi jiray haddana waxaan u malayn taasna inay yaraataan filahaya saasay ila tahay ayib waa yaraatay anugu indhahayga waxaan saray mu-adin dhan oo masaajid tooga yeman oo ilmo yaroo xeertii waxbaradhiisa ka mid ahaa minaaradii masaajid ku fuulay minaaradii masaajidka dhexdeeda korsan loo arag xaras baa wareegahaya waa la ilaaliyaa ninka seexane ardayga waxaa loo gelin abu cumar baa loo gelinhaya abu cumar mataqaanaa abu cumar waa sarwaalka hoosta laga qaata dheer ee qolyahan makaanigda ay xidhaan ee haddii xataa wax lagaa daya aan la marin karin wey abu cumar baa xagga laga yidhahdaa musiibo wey mamnuuc weeye waa la celaamin bacd alcishaa marka aduu kala seexanayso nin walba abucumarkiisa ha xidho hawsha ha la socdo ayb abu alxa xafidah allahu tacala waad arkayso cilaaminhaya yacni waa meel kasta ay markas oo dacwo ka jirta ama wax lagu baran waa noocaas isdayn mahayaan eber ba iska dhigahayaan ilaa sheekh muqbil uu yidhi ninka lagu arka khaniisnimo dabada gaasa lagaga dhaqabo jeerms dibdama lagu kari mahayo shaaha loo kariya ardada maarib iyo mxuu ahaay macbar iyo damaaj iyo meel kastaba waxu barataay waxaa lagu daraa gaas shaaha gaas ba lagu dari xoog gaas tis tis lagu siinaya digsiga weyn maxaa yeele gaasku wuxuu dilaa raganimaduu dilaa baalka kaadin baad iskaga fogeyn nuuxsan mahayo waa malmalkeennii iyo xabaryadiiy xirtay cabbi jirto wey ad garanaysaa dhib baa jira sheekh soomaaliu laakiin ilahay baa hawshaa ka ilaaliya waa waa wanaag iyo khayr ay ummaddu leedahay dabci ahaan iyo fitra ahaan wey intii hadhayna hala dhammaystiro kuwa meelaha lagu sheegay muxuu ahaayey ii sheeg meeshi marke iyo baraawe iyo mxuu ahaay xamar jadiid qaybo ka mida ah iyo ha la jilciyo habeebata kuwaas ha la edbiyo faraha laga gaabiyo ilaa ay soo kala finahaaraan oo mid maraykan iyo yurub aday mid kenya soo galay noqdaan fasaadku ummadda la soo dhaafi sheekh maxamed waa sheey kuma noqon kare <laughs> hawsha hawl khatara weeye hadhow waan kuu sharxiya insha allah tacaala hmm. faida kaana min asibyaani man tukhaafu fitnatu cala arijaali aw الnisaa munica waxaa loo diiday waliyuhu anugu waagaa ma joogin laakiin siyaad baa itusay siyaad oo marka anu macbar oogu tegey ba ninkan wey ninka mimbar <laughs> minaaradda muxuu ahay ku fuulay muxuu ahay ilmahan yarka ah wiilkiina wuu itusay yaraa ya hadda waa la fahmay ila tahay hawshaasi musiibo wey munaca waliyuhu min idhaari ligayri xaajatin ilmaha yadee quruxsan ee lagu fidnoobahayo odayga dhale waxa leeyahay qari ilmahan guriga ha soo dhaafin halkaa ku celi dhar xunxun u xidh catire madoobee bedel ninkan xagga noo dhaafi idhaaru ligayri xaajatin aw taxsiinu inuu u labiso baa loo diida ha qurxinin ninka asaga horaan baa quruxsanaaye laa siyama waxaa sii daroon la ogeyn tabriijuhu in dhoolatus lagu sameeyo aad in maxaasintiisa iyo quruxdiisa la muujiyo iyo wa tajriiduhu in la dhartiro dharka laga dhigo loogu qabeeyo filxamaamaati meelaha waastooyinka waaweyn lagu qabaysto hilooyinka iyo meelaha laiskugu yimaada iyo in laga dhar dharkinti laga dhigo asagoo qurux meeshu lagu qaybma yaro carruur ah dayib halis wey nimanka tuushinka u dhiga carruurta soomaaliyeed ee kenya jooga aad ha ilaaliyo nimankaan niman dhib badan wey nimankan gaalada ah ee carruurta wax ii bari iyo tuushin baa ii dhigaya caad carruurta looga ilaaliyo afar goor ka badan baa qadiyad noocaasa laii keenay qabla usbuucayn haweenay dacwoonaysaa ii timid gabdho yaroo dhashay weeyaro dhashay baa macallin gaalay u keento waxbarahayay gabadh yaro markay u badantahay toban ama sagaal ama sideed jira ayuu ka fuulay gabadhi oo matagaysan baa la arkay oo kicila idaan meel ge waayaaye nimankan tuushin tuushinkiina garan mahay caruurta yaan iska aafinina waxdaarihi majaalis اlahw wاlagaani iyo in la keeno ilmaha yarkaa majaalis meelaha lagu baashaare lagu ciyaaro majaalis اlahwi ay اlacibi wاlagaani meelaha lagu heeso faina hada mima yanbagi الtacziiru caleyh hawsha hadduu sameeyo odaygu waxyaabaha in lagu tacziira lagu garax lagu garaacay waajibka tahay wey ama ay haboon tahay waa la edminaya odayga la edminaya idabdaru wadaabe wakadalika waxaan kaloo looga in la keena meelaha ama la muujiyo man dahara minhu lfujuuru wakadalika sidoo kale man dahara minhu lfujuuru yumnac waxaa loo diiday ninka asagoo faajirnimo lagu arko iyo khaniisnimo lagu arko iyo daro kale min tamaluki alghilmaani inuu addoommo iibsadaba loo diidaba addoommaha suuqa lagu iibiye ee yararka ah ama inuu mulkiya loo diida haya almurdaan ee mulayga en gadh usoo bixin ayb asibaaxi ee qurquruxsan asibax اlwujuh ragga qurquruxsan baa laga hadlaaya ila mid asagu qanaf aan loo dhawaanayni baa jira ood lafadaaba ku aaminaynin wayufaraqu baynahuma waa la kala fiijin haddii uu mulkiyo lagu arkay inuu muxuu ahaay uu leeyahay khilmaan iyo murdaan yar yara uu haysto oo mulay ah oo loo shahwoonhayo ninka aafaysan wax ka dayaayo waa laga xaraashahaya kulli waa lagayba lacag baa loo cel waa laga qaadahaya inuu soo gatana waa loo diiday wain lam yuqir yuusan qiranin aw yacmid uusan u qastin bifujuurihibe hadduu doono yuusan dhihin anu waxaan ujeedanaan muxuu ahaay farxumeeyo ama aan laga ogaaninba inuu qastay farxumayna waxaan leenahay aada alla waxaa dhici karta niyow xumaan horaan kugu haynay ninkan aad ku taararacdo waa la kala fogeyn waan jaraynaa maadaa ku huba eenu socon mayso dannigaasaa nagu filan lixasmi mawaadi shar fainamaa kaana maqsuuduu ilaa dafci lmunkari laa cuqubata laa cuquubatu faacilihi fayuktafaa fiihi bidilaala qaacida fiican ba kuu shegay shekh fainama kaana maqsuuduhu waxaan oga dan leenahay tacsiirta iyo axkaamta iyo aadaabtaan oga dan leenahay munkarka inaan dafcino laa cuqubata faacili laakiin faacilkiisii inaan ciqaabnoon garaacnama doonayno ee waxaan oga dan leenahay inaan hawshan yaraynoon joojino yuktafaa fiihi bidilaala dilaalo yar iyo calaamad yar ba lagu kaftamaya farqi baa udhexeeya ruuxa markaan ciqaabayno ama aan garaacayno ama aan shaabugayno wixi wan ku caddaado bayina waa in la helo ictiraaf waa in la helo laakiin markaan doonayna sharka inaan yarayno oo ninkanan badbaadino kana aan badbaadino oo inaan garaacan aanan doonaynin dareen yar baa nagu filan calaamad yaroo ninka aan ka helo inuu xumaandoo yahay baa nagu filan taas waxay keenaysa inaan kala fogeyno inaan raggii ka iibino ayb farqi baa u dhexeeya waxaynu oga dan leenahay tacziir iyo ganaax iyo cuquubo aan ka ratimayno iyo waxa aan oga dan leenahay in hawshii la yareeyo dembiga lakala badbaado markaad wax ka badbaadinayso ad adnaa dilaala kugu filan markaad wax ciqaabayso laabudda min bayina tiibuu sheekhu ugu kala saaray xata itafaqa alfuqahaau calaa annahu low shahida shaahidun bihi cinda alxaakim hal makhaati baa ka makhaati kacay in ninkaani uu xumaanta samaynayo wa kaana qad istafaada canhu nawcu min anwaaci alfusuuq waxaana ka caanbaxay ninkan la soo dacweeyey ee halka markhaati uu soo dacweeyey anwaac badanoo fisqiga lagu hayay alqaadixati ee dhaawacaysay fi shahaada fainahu laa yajuuzu qabuulu shahaadatihi busheekh nin baa markhaati furay asagana waxaana horaan lagu hayay anwac min alfisqi baa caan ka noqotay markhaati cad oo leh anaa ku arkay zinada anaa beenta ku arkay anaa khaniisnimo ka warka ma jiro laakiin ummadda waxaa dhex yaala ninkaa nin xun wey waa faasiq waa beenaale waa badmaceeye waa kan waa duug istafaad ishtahara fi mxuu ahaaye fi lumma yakfii liisqaati cadaalati ninkaas ashaahid aladi shahida cinda alxaakim laa tuqbalu shahaadatu liannahu intashara waishtahara canhu alfisqu walfujuur nin nadartu baan idhi oo anaa indhaha saaray ku ma jiro laakiin waxaa caan bahay inuu ninku sidaa yahay markhaatiisa qaban mayno laakiin hadhow asaga haddii la wixii caan ku noqday halagu ciqaabo oo xad halaga oofiye abadan hebel waa khaaintuugo zaani weeye khamrada iyo biyo iskugu mid weeye baa ummadda dhex taalla hawshaas waxay ku filan tahay isqaatu cadaalatihi inaan diin lagu aaminin inaan cadaaladiisa aan ictimaanin in rawaayad aan ictimaanin bay kugu filan tahay haddii lo xaakimaw ninkan cadaaladiisa ma tuurtay haa markhaatigiisa qaban maysa haa laakiin xuduudda ka oofi waxaan leehay alxuduudu laa tuqaamu ila bibayinatin sharciyatin aw bictiraaf abadan farqi baa udhexeeya lianna xuduudu waa cuquuba calayh ammaanadiisa in la rido oo cadaaladiisa la aqbali waayo oo markhaatiisa aan la qabaninna waa min baabi dafci اlmunkaraati wa xasmi alfasaad qaacida waa in la kala fahmo muhim jiddan ayib xuruuf waaweyn buu sheekhu kugu qorhayaa <clears throat> fainahu laa yajuusu ma banaano qabuulu shahaadati malagiisa in la qabto bal yajraxahu aljaarixu jaarixaa duri kara nin baa ku dhaawice markhaatigii baa la duri wey markhaati waa durus weeye cinda alxaakimi bidalika bilistifaada walijtihaar buu kugu duri binaan asagoo ku dhisayo wey cala alistifaadati wain lam yarah nin baa soo kici ninkaani markhaatiga galaya waa kumid hebel hebel markhaati ii geli maayo maxaa yeele faasiq tuuga oo khaa'ina weeye cadaynkeen ummadoo dhan ba hala weydiiyo war madaa ku arkay socon mayso ummaddaa weydiiya dirso qaadid xaakim on rag dhowrnin soo magaalada la weydiiyo boqolkiiba sideetan lixdan baa ka marata kici ninkan inuu yahay batala niqaash shardi ma inaad ku aragto jaarixaasi ku duray lama odhan karo maxaad ii durtay istafaada canka shar waishtahar fqad habta can الnabiy sal slam anahu mura calayhi bijanaazatin faasnaw calayha khayra janaaza nabiga soo maray khayr bay ku sheegeen faqaala wajabat wajabat nabigu waa waajibtay waa waajibtay buuri wamura calayhi bijanaazatin faasnaw calayha sharan shar bay ku sheegeen faqaala wajabat wajabat fasa'aluu can dalik faqaal hadihi اljanaaza aw iljanaaza bilkasri walfatxiba waa la sheegaaye marna nacashka war marna waa meydka war badan baa ku jire asnaytum calayha khayran nabig wuxuu yihi tii hore een idhi muxuu ahaye khayr baa u waajibay khayr baad ku sheegteen buu ihi faqultu wajabat laha aljannatu وhadiه الجناaزna أثنayتm waxaad ku sheegteen عalayha شhaرا faqultu وaجبت لaha الناar أntm شhuهadاء الlahi في الأرض nabigu mxuu dliishaday الاsتiفاadة والاجتihاar hada waxaa ka caanbaxay oo lagu yaqaanaa bاlkhayr والاstiqاamة وhada اجتahر canhu mxuu ahay alفasاad والشhر bas واxadiiث في صحيحayn xadيث أنس maعa أنhu kana في زamaan u fiirso maxaa laga hadlay xukun baa laga hadlay ma hadda ciqaab iyo dil midna ma aha waa alإخbاar can xaqiiqati hada wاlإkhbaar can xaqiiqati hada wey iyo in layska ilaaliyo laakiin nabiga waxaa loo sheegay haweeney istafaada canha الzina aw muqadimaat الzina maca annahu kana fii zamaanihi imra'atun baa joogtay xilliga nebi maxamed tafcalu fujuura xumaanta samaysa faqaala wuxuu nabigu low kuntu raajiman axada bigayri bayinatin larajamtu haadihi yani fiqiga ibnu taymiya ku kala saara hawsha nabigu wuxuu hi haddaan axad rajminayo dhagax ku dili makhraati la-aan ama ictiraaf la'aan ama xamli la'aan tanaan rajmin lahaa liannahu ishtahara canha fujuur baa ka caanbaxay laakiin fujuurku maadaama bayina dhab aan loo haynin iktamala nisaabuha xad laga oofin maayo hadday haweeneen laakiin noocaasa taraa makhraati ah wاstashhiduu shaydaani min rijaalikum shaydayni min rijaalikum fain lam yakuna rajulayn farajulu wamra'ataan mid kamid an hay tihi ka ah kacban leena marhaatiyada la qaban maayo maxaa jira liannahu ishtahara canka alfujuur waayo xadka iga oofiya naxnu laa nuqiimu alxadda ilaa bibayina war iska tag baan leena ilahay u toobadkeen farqi baa hawsha udhexeeya yacani ruuxan sharkiisa in laga badbaado oo asaga ummadda laga badbaadiyo adnaa dilaala baa ku filan loo cuskan karaa laakiin markay ciqaab gaadhayso waa in xujaj adag lahayo inaana hebel xil u dhiibanin oonan daaci ka dhiganin oona mufti ka dhiganin oonan qaadi ka dhiganin oon khasnaj laga dhigin oon wasiir laga dhigin adnaa dilaala calaa fisqi fujuuriga kugu filan